bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalamu casilla amaa bacd waxaan soo ku jirnay baabkii koowaad ee muqadimada labadii baabkii koowaad baan ku jirnaa wuxuu ka koobnaa saddex fasal waxaan joognaa fasalka saddexaad oo cashirkeennu caawa ku saabsan yahay alfaslu athaalith fii axkaamihi wa fiihi masaa'il baabkan wuxuu kaga hadlayaa xukumka axkaamtiisa bimacnaa taqsiimaadkiisa ujeedaa xukunku wuu qaybsamaa markii laga eega marba dhinac mar waxaa la samaynaya la eego mar qofka samaynaya la eego mar wakhtiga la samaynaya la eego markii siyaabo badan loo eeg eegaay xukunku taqsiimaad buu leehay wa fiihi masaa'il masaa'il baan u qaybinaynaa fasalkan ku guda jirta toddoba mas'alo wey al-uulaa masalada hore alwujuubu waajibitaanka xukunka uu waajibo qad yatacallaqu waa ficilka waajibka ah noqonaya ee in lala yimaado la doonayo waajibnimadaasi qad yatacallaqu inuu ku tacalluqoo ku saabsan yahay baa laga yaabaa bimucayanin waajib mucayana oo wax go-an samee lagu yidhahda waxaas iyo waxaasoo la yaqaan waqad yatacallaqu inuu ku tacalluqaa dhici kartaa bimubhamin mid qars la qariyey laakiin min umuurin ka mida arrimo mucayanatin la magacaabay arrimo go-an oo la sheegay mid ka midoon gaar loo tilmaamin baa waajiba in la dhahana way dhici kartaa tusaale ka khisaali alkafaarati kafaara gudka khisaalka waajiba fa itcaamu casharati masaakiina min awsati maa tuطcimuuna ahlikum aw kiswatahum aw taxriiru raqaba mid uun iyagii tiro ahaan waa la sheegay guud intay yihiin midna gaar baa keligii waajib waa ah lama dhihina miduun ka mida ah. tusaale labaad wa nasbi axadilmustacidiina dadka u diyaarsan ee shuruuddii buuxiya midkood in loo caleema saaro lilimaamati hoggaankii madaxtinimadii sare booskii markuu bannaanaado ee qofkii la casilo ama uu kaba dhintay xilka hayay waa xilkii waa in la buuxiyaa qof kasta ma buuxin kartee yaa booskaa qaban karoo shuruuddii laga helay markii la yidhaahdo hadday rag badan dad badan soo baxaan intaas waa waajib xukunku mid ka mida ah. laakiin aan hebel lagu dhahaynin in meesha la geeyo labadan tusaale mualifku iyo hadalkan wuxuu uga jeedaa hadalkiisu waa laba masalaa ku jirta mid markuu kuleeyahay qad yatacallaqu bimubhamin min umuuri mucayana hadalkaa waxaad ka fahantay waajibku mubham waa noqon karaa laakiin waa inuu waxyaaba la magacaabay ku dhex jiro waajib mubhama intuu ku dhex jirayna aynan mucayan ahaynna dee maba dhici karto mustaxiil weeye dheh waa inaad wax samaysaa wax sidee ah intaa ka mida aan lagu dhihin wax waxuun ka mid a waxay dhaheen mustaxiil weeyo in xukun mucayana la rido meel gaaroos qabsadana aynan lahayn imtihaalkeedii baa mustaxiila wixii lagaa rabay labadan mihaal iyo tusaalena laba nooc oo waajibkan mukhayarka uu leeyahay buu tilmaamay waajibka mukhayarka ah khisaalka la istakhyiirinayo inay maxsuuro tahayna way dhici kartaa inayna maxsuuro kooban ahaynna way dhici kartaa masalada khisaalulkafaara waa in tirsan oo kooban oon soo kordhi karin imaamada iyo xilka dadka diyaarka u ahna tiro kooban ma laha way yaraan karaan wayna badan karaan inkastay noqon karaan labadaa nooc buu u qaybsamaa qaybta ay maxsuurada tahay afraaddeedu khaasiya sifo gaaray leedahay waa la jamcin karaa qaybtaan maxsuurada ahaynna lama jamcin karo imaamada iyo xilkii dee laba looma wada dhiibi karo xilkii iyo booskii hoggaankii sare laba siman ma noqon karaan maxsuuro ma aha oo ma koobna dhinaca kalena lama wada jamcin karo in la yidhaahda intaa u diyaarkaaba aan ka wada dhigno lama ogola lakin waxay dhahay khisaalka kafaarada luqun xoreynteed ama dhar in loo xiro ama raashin in la siiya saddex waa isku dari kartaa xukunka isku darkaasi muxuu yahay waa masale iman doonta laakiin mualifkii ragga lamidka in la isku dari karay qabaan la wada samayn karo haddaba labadan qaybood tusaalaha labadaa nooc inay tahay buu kaga hadlayaa haddaba qaybtan aan ku jirna waa qaybta waajibka mukhayarkaa la yidhaahdo ama amarka mukhayarka waxaa la is amray mucayanna waa noqon karaa go-an oon la dhaafi karin keligii lagaa rabo mukhayar waxaad kala doordooranaysana waa noqon karaa waxaa la kala doordooranayaa imaa bilcadad in lagu cayino lagu xasriyo wa imaa bisifa in wax lagu xasriyana way noqon kartaa tan sifadu afraadu ma koobna tan cadadka lagu koobayna afraaddaa kooban oo tirsan tan afraaddaa waa la jamcin karaa bay yidhaahdaan tan kale laakiin lama jamcin karo markaa kadib wuxuu yihi waqaalat qaalat muctasiladu waxay yidhaahdeen alkullu waajibun dhammaan waa wada waajib mid kamidaa waajiba mehe waajibkan mukhayarkaa ah. dhammaan waa wada waajib halka waxaa la ysku hayaa mid kamidaa waajiba oo kuwan kamida mid walbana booska waa geli karaa iyo may waa wada waajib midna waa gudi karaa alkulu waajibun wey calaa macnaa waxaa looga jeedaa annahu shaaniya laa yajuusu likhlaalu in laga wada taga ma banaana biljamiici dhammaan ikhlaalka macnaa tarki buu ujeedaa walaa yajibu waajibsa ma aha alityaanu bihi dhammaan in lalooda yimaadana waajib ma aha wuxuu yidhi falaa khilaafa ma jira fi lmacnaa macnaha lafdiga unbaa khilaaf lafdi a ah weeye saa darteed khilaaf thamara iyo macnala maaha dhammaan waa waajib laakiin mid kamida ah kaa gudayay inaad la wadaa timaadana lagaama raba kamana wada tegi kartid waa isla wixii un kuwa kale laftoodu inay sheegaan ay rabeen laakiin mar hadduusan khilaaf lafdi ay yahoosan macno lahayn muran iyo dood badan uma baahna waqiila waxaa la yidhi waa madhab labaad oo kii hore aan ahayn alwaajibu waajibku mucayanu weeye cinda allaahi tacaala duuna annaasi dadka laakiin ma garanayaan khisaalkan kafaarada hal mid unbaa waajiba laakiin ilaahay unbaa og dadkusa ma oga dadkusa ma oga qowlkan waxaa yidhaahdaa waxay u yaqaanaan qowl taraajum waa la isku tuurtuuray ashaaciradana waxay dhaheen muctasiladaa tiri markaasay radiyeen muctasilada waxay dhahen ashaaciraa tiri markaasay radiyeen qolo walbana waa iska fogeeyeenoo kuwa kale ay ku nabeen intay kuwa kale ku nabeen bay raddi kala daba tageen markaasu wuxuu mashhuur ku yahay qowlu taraajum yaa yidhi marka markii la daba galee yaa yidhi la yidhaahdo subki isagu aragti buu ka cid tidhi male buu leehay yaa u dhow haddii la yidhaahdana isaga waxay ula dhowdahay hadalkan ashaaciraa loo tiiriyey muctasilaana u tiirisay tacalluqa wujuubka ruduuddii mubaalaqaad wax ka dhashayna weeye amaa wuxuu leey isagu in muctasilaa tiri loo tiiriyo aslan mukhaalif liqawaacidihim weeye sax ma ah maba dhihi karaan hadalkaa cidda ay suuragal ka tahay inay dhahda waa ashaacirada waxaa ka duwan abulxasan ibn alqataan isagu wuxuu leeyahay bacdu lusuuliyiin baa yidhi oo xagga ashaaciradii ah qolada kadiga waxay wax la yaqaana malax fitri hadalkaana waxaa soo guurinaya baxrulmuxiit zarkashi oo xasan ibnu qataan ka soo guurinaya wa maca daalika markuu ka soo guuriyey hadal waxoogaa inuu la yara hayaaban yaho wadaadku yar ilduufaya buu leeyahay saasuu yidhi calaa jalaalatihi inkastoo nin akhyaar oo qiimo badan oo ah, haddana saasuu yidhi waa hadal tilmaamaya inuusan aada ula dhicin tilmaamaya qowlku sidaa ha ahaadee waa ka waktiga ugu wakti aad u badan buu inaga qaadan doonaa inay sidaa tahay daliil in loo keeno iyo in laga jawaabo isagoo cid gaartiriyaa la garanayn wakti badan iyo juhdi badan baa inaga geli doona haddana waxaa la yidhi cid tiri ma garan isku tuurtuuray haddana kaba soo qaad cidi hadday dhahdo qaarkood waxay u dhigeen saas waa wax qof dhihi karo qof baa yidhi maaha waxda dhihi karaan kaba soo qaado haddii la dhaha maxaan ku jawaabi lahayd muxuuse dariishan lahaa murankeedaan gelaynaa hadda <laughs> yani qiila warudda waxaa lagu radiyoo looga jawaabay biana tacyiina mid baa mucayan ahdo yuxiilu wuxuu mamnuucayaayoo mustaxiil ka dhigayaa tarka daalika alwaajib waajibkaa mucayankaa in laga tago watakhyiiru khiyaar baa laleeyahay kii hadba la sameeyana yujawizuhu in laga tegi kara kaa mucayanku banaynayaa huwa mutanaaqidun laba iska hor imanayso isqaadan karin weeye lagama tegi kara iyo waa laga tegi karaabaa meeshay imanaysa wa habata waa sugnaaday takhyiirka in laga tegi karaahna itifaaqan bilijmaaci buu ku sugnaaday fi lkafaarati khisaalki haddii kan ijmaac ku sugnaaday labadoodiina mutanaaqid yihiin fantafa alawalu kii horea meesha ka baxay wuxuu leeyahi ku yidhahda haddaan idhaahda mid mucayan oo ilaahay un og yahay baa jira waajib waxaan ku naqiinay lagama tegi karo waxaa hadalkaa ka dhalanaya ki ilaahay agtiisa mucayanka ahaa lagama tegi karaa ka dhalanaysa dhinaca kale waajibkii mukhayarka ahaa intaa kii la sameeyaba uu ku filan yahayna waa la isku raacay takhyiirka haddaan sugnana kii waa mucayan haddaan in laga tegi karay tilmaamaysaa hadalkaasoo mutanaaqid maaha hadal isburinaya wey waajib mucayanaa jiro lagama tegi karo haddana khiyaar baad leedahay oo mid kale mid kalaad samayn kartaa hadal mutanaaqida wey labadan mutanaaqidka ma wada asaxayaan ee keen qaadanaa in khisaalul kafaaraha takhyiir jiraa lagu ijmaacay ijmaaca wuxuu keenayaa kan kale inuu meesha ka baxay fantafa alawalu taasaan kaga jawaabnay buuri halkaa markii uu maray ictiraal kalaa yimid ama jawaab kale bay qaarkood sheegaan waxay dhaheen waxaa la isku raacay wax muxaaloon suuragal ahayn inaan la isku takliifinaynin calaa khilaafin can ilashcariy oo inoo iman doona abulxasan alashcari qowlaani buu leeyahy way inoo iman doontaa masaladaas iyadu ka masalahaan bay inoogu iman doontaa laakiin jamhuurtii iyo qaarkood ijmaaca soo guurinaya oo ta'wiilinaya wejkaa qowlkaa laga wariyay abdulxasan alashcari ba waxay leeyihiin waxaa la isku raacay takliif bilmuxaal waxaan mm, suuragal ahayn sharcigu uma dira dadka mid baa waajib mucayan ah ilaahay un baana ogoo dadkii ma oga waajibkii siay u sameeyaanba dadkii ma yaqaanaan waajibkii waajibkiisay ku ogaanayaan ilahay keliya hadduu ogya iyaguna aynan ogeyn sibee bay mukalaf ugu noqonayaan waxaynan ogaanba karin waa takliif bilmuxaal bay yihahdeen waajib buu kugu yahay inaad samayso mana ogaan kartid isagii takliif bulbaxaal ba yidhahde marka qowlkaa inuu baatil yahay taana ka gara yidhahdeen qiila waxaa la yidhi hadalkanaad aad tirahdeen waa mustaxiil in la samayn karo iyo warkanaad tiraahdeen waajib mucayana laga tegay saddex jawaabood baan ka bixinay baa la yidhi qoladaydii mucayan cind allahi duuna annaasi qabtay qiila waxaa la yidhi jawaabtanaa la ictiraadayaa laga jawaabayaa saddex mid bay noqon kartaa yaxtamilu waxaa suuragala ana almukalafa mukallafku yakhtaaru lmucayana inuu dooranayo oo ilaahay ku ilhaaminayo bimacnaa waajibkii mucayankaa inagu ma ogin laakiin waxaa dhici karta mukalafku markuu samaynayo in ilaahay ku ilhaamiyo waafajiyo kaa ku duwo baa dhici karta saas darteed uu waajibkii mucayankaa ku sameeyo way dhici kartaa ko aw yucayanu xagga min allaahi in waajibnada looga cayino maa yakhtaaruhu qofku wuxuu doorto mukalafka ama midkii uu doortaba ilaahay waajibkii mucayanka isaga u wareejiyo waajibka mucayanka ka dhigo oo mucayannimada kan waajibka cindallaahiba ayna hadda uusan mid magacownayne hadba kaa doorato waxay u kala duwan yihiin ta horena waajibki waa mid go-an laakiin doorashadaadii baa la leexinayaa ka kalena waajibkii baa taagan kaa doorataa la dul dejinayaa oo ilahay agtiisa mucayanka ka noqonaya ama saddex aw yusqitu aw yasqutu inuu dhaco waajibkii bificli hayrihi ama kii mucayanka haddaad waafaqi weydo oo kan bedelkiisa a ah ku dhaco sida lugta in la dhaqa waajibka ahayd ay tayamumka ugu dhacdo iyo masax cala alkhufayni ay ugu dhacdo iyo masaxi ra'siga cala aljamiic waajib haddaan dhahno masaxa baaqiga cimaamada laga masaxa uu ku dhaco inuusan waajibkii qofku samayn laakiin wax booskii gisgeli kara markuu kii waafaqi waayo wax bedel ka noqon karo booskii sii gala uu sameeyey saddexdaa midba way noqon kartaa bay yihahdeen baasha aada u fogeynina tanna waa in laga daba yimaado laga jawaabo marka warud wa ujiiba waxaa laga jawaabay can ilawali mukalafkaa la waafajinayaa biannahu yuujibu wuxuu waajibinayaa tafaawuta almukalafiina mukalafiintii inay kala tagsanaadaan oo kala duwanaadaan fiihi waajibki wa huwa khilaafu الnasi waاlijmaaci waay waxay keenaysaa adiga kaad samaysaa waajibkii noqonaya markaan nidhaano oo mukallafkaa iska dooranaya anu mid baan doortay adna mid kalaa dooratay waana waaqic itcaam masaakiin baa dooratay anna kiswatuhum baan doortay hebel cadqo raqabatin buu doortay ninba mid markuu doorto intaani aayaddu aynugu soo degtay isku waajibba maynaan ahayn baa ka dhalan midba nibaa ninba midbaa waajib ku ahaa waa khilaafu nasi walijmac ama nasu aayaddu markay sheegtay mukalafiinta ma kala farqinin oo ama alijmaacu waxay yidhaahdeen xukumka sharciga ee waajibka asalka mukalafiintu inay u siman yihiin wey kaa horta halkaa dhig bay dheheen meesha haka baxo ama ilaahay baa cayinaya ka mukhtaarka an ithaaniyi waxaa looga jawaabay biana alwujuuba waajibnimadu muxaqaqun waxay dhabowday qabla ikhtiyaarihi intuusan isagu dooranin ijmaacan ay ijmaacan waay waxaan isku raacsannahay dhaheen xukumku waa khitaabullaahi almutacaliqu biafcaali lmukalafiin tacalluqa xaadiثehe xukunka wujuubku waa qadiim xukunka wujuubkii waa qadiim baan soo niri somayna soo soo dhin haddaad tiraahdo wuxuu wujuubkii noqonayaa isaga doorashadiisa qadiyadda waxaan isku raacsanayn intaan ikhtiyaarkiisa la gaarin buu xukumku mucayan siiyaha cinda allahi wujuubku muxaqaq ahaa hadalkiinana wuxuu keenayaa weli uusan muxaqaq noqonin xataa yakhtaara ijmaacii wuu burinayaa wax ijmaac isku raacsanayn ka hor imanayana ladinka aqbali maayo wa can ithaalitثi qowlka saddexaad ee bedel buu ku dhacayaana biana alaatii ninkii la yimid biayihaa midoodun aatin bilwaajibi buu la yimid ijmaacan waxay yidhahdeen aayaddu khishaalulkifaaraha layna siiyey warkiina wuxuu keenayaa qofkaas waajibkii lama imanin ee bedelkiisu la yimid waxaanan isku wada raacsanayn qofkii khisaalulkafaara mid kamida sameeya inuu waajibkii sameeyey haddaba kanna waajibkii ma sameynin hadalkiisi ee bedel buu sameeyey ijmaaceenni hadduu khilaafayna wixii ijmaaca khilaafi ka kacway isagana raggii intaa kuma hadhin qowlkii taraajumta raggii lahaa waxay dhaheen inta haddaa keenta annaguna adilaan keenaynaa inuu mucayan cind allahi duuna naasi noqon kara waajib markaase waxay yidhaahdeen waxaan keenaynaa afar daliil warkiisuu dharaa maarta qowl citiri aan la aqoon oo la isku baa haddana intaa galay waxay dhaheen daliilka koobaad in ataa waxaa weeye xasri baan keenaynaa xaaladaaan isbarbar dhigaynaa in waajib hayr mucayan a ah uu yahay waajib mucayana ah inuu yahay baana ka soo saarayna ko qofku inataa ataa hadduu la yimaado bilkulli dhammaan macan wadajir jir buu ula yimid khasaalulkafaarihiibuu hal mar wada sameeyey isee u wada sameeyey dharna gacantan uu ku bixiyey raashinna gacantan uu ku bixiyey afkana ictaaqii buu kaga dhawaaqay fii anin waaxidin miskiin dhinacan taagan dharkii buu siiyey miskin dhinacan taaganna raashinkii buu siiyey addoon halkaa taaganna waan ku xoreeyey buu fi aanin waaxidin sameeyey tartiibkay ka cararayaan hadduu kaloo hor sameey midba ku dhacay baa la dhimo tartiibkay kaa cararayaan ka soo qaad wax dhici karana weeye intii khisaarulkafaaraba qof baa hal mar wada sameeyey waajibkii kee ka guday falimtithaalu ima an yakuuna inuu ahaadaa bilkulli duuduubka wada jirkoodaa waajibkii riday falkullu waajibun dhammaan waajib bay wada noqon ama qadarka mushtaraka ee wujuubka ee ka dhaxeeyaa mujzi noqon arrintaasina arrin dhici karta ma aha aw bikulli waaxidin ama mid kastaba mar buu waajibka riday bay noqon ictaaqii waa riday kanna waa riday kanna waa riday fatajtamicu waxaa kulmi mu'ahiraatun cilal saamayn leh ba calaa aatharin waaxidin hal macluul isugu iman qadaaya alcaqliyana macluulku cilal mutacadida ma yeelan karo wa inamaa qabilu tacaduda fi lcilal sharciya laa fi lcilal caqliya maslada caqli baa la isku haystaa taana waxaa weeye waa mumtanic bay dheheen liannahu yalzamu minhu tanaaqudu kayf tanaaqud waajibaya waxay dhaheen shaygan ciladaasuu leeyahay tacadudu lcilal alcaqliya markay reebeen waxay dhaheen huwa muxtaajun lihaadihi wa mustagnin bihaa wey macnaheedu uunu u baahan yahy waana ku filanta haddaad cillo kala keento tanna wuu u baahan yahay waana ku filanta maxaa ka dhalanaya labadii cillo tan way ku filan tahay tanna wuu u baahan yahay wuu baahan yahay wuu ku filan tahay wuu baahan yahay wuu ka maarmaa tanaaqud waya dhaheen halkaasaa ka imanaysa bikulli waaxidin fatajtamicu mu'ahiraatun cilal baa ku kulmaya calaa aharin waaxidin macluul waaxida taana waa baail maxaa soo haray aw biwaaxidin hal mid gayri mucayanin laakiin aan cayinayn baa ka guday walam yuujad lamana helin mamana jiray dheheen kayf walam yuujad waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen waxani waaxid hayri mucayan waa mas'ala dihniya wujuudkiisu waa dihniya maskaxda ku jiraa fi lkhaariji waxaan mucayan ahayn ma jiro fi khaarij wax la taaban kara majigay jirto wax mucayana mooyeen wax mubhama ma laha waxbuu la yimi waa mucayan laakiin waaxid mubham iyo waaxid hayr mucayan maskaxdaa fahanta maskaxduunbuu ku jiraa banaankan marka la yimaado wax mushtarak ahna maba jiro filkhaarij soo lama dhihin raggu rujuulay wadaagaan ragnimada la wadaago ama inteenan insaannimada aan wadaagno ama inteenan soomaalinimada aan wadaagno maskaxda ay ku jirta maahan wax banaan yaalla miya adna taada waa ku gaar adna tayda waa ay gaar hebelatiis waa u gaar rujuulada la wadaagna walasotiisa gaar uma hadda intaanan ma rujuulo wax rujuulo inaga dhexeeyaa jira waa macna dihniga ku jira yihahdeen fi lkhaarij wax mushtaragaba ma jiro wabitaali waxaad ka hadlaysaan waa wax waxana waa waajibaad sharci oo camal oo in la sameeyo wujuudla baa laga hadlayaa waaxid mucayan waxaan la wada sameeyey waa wada mucayan fi lkhaarij idinna wax mucayan fi lkhaarij aan ka hadlaynay waxbuu bahamoon khaarij ba lahayn wujuud khaariji baan lahayn baad ka hadlaysaa walam yuujad ay fi lkhaariji waxaan khaarija laga hayninna waxbuu gudayaa meesha ma taal waxay yidhaahdeen marka aw biwaaxidin mucayanin ama mid mucayan ah cinda allaahi mubhamin cindanaa dheh wahuwa almatluub halkaa wey faidaa baطalat arbaca aqsaam bay noqon kartaa wada jir unbay u gudeen mid walba gaar buu u guday mid aan magacawnayn baa guday iyo mid magacaaban oo gaaraa guday saddex hadday meesha ka baxeen maxaa soo haray kii aan rabnayn baa soo haray inta kale haddayna jirin kanun baa jira dhe daliilka koowaad kaa qabsada waa daliil taqsiimka ay xasrigaa ah wey daliil labaad wa aydan sidoo kale daliil labaad qabsada alwujuubu mucayanun wey fayastadcii wuxuu dalbanayaa mucayanan buu dalbanayaa walaysa alkullu dhammaan duuduubka ah walaa kullu waaxidin mid kasta u gaara ah. mucayan ma aha waaxid mubham ana mucayanba maaha xukunkan sharcigii min bayni alaxkaami alkhamsa waajib manduub muxaram mabruub makruuh mubax sooma hayn haddaad rabto axkaam wadciyadii ku dar waajibku xukun mucayan min bayni alaxkaam wey waxyaabaha waajibaya isku tacaluqaya wax mucayan min bayn alafcaal buu u baahan yahay falmucayanu yastadcii mucayanan laakin mucayan calaa hayri mucayanin munaasabi suma aha kulli markaad tidhaahdaan oo qadri mushtaraga majmuuca aad uga jeedaan mucayan maaha kullu waaxidin markaad tidhaahdaanna mucayan maaha kaba sii darane waaxid hayra mucayan oo mubhama war xukun mucayana camal ficil uu ku tacalluqoo mucayanu u baahan yahay arrintaa waxay keenaysaa inuu xukunkan mucayan yahay ficilka la iska rabo markaana waa muuqdaa soo maaha daliil labaad qabsaday dheheen daliil saddexaad iyo afraad thawaab iyo ciqaab baa meesha yaalla waajibka ficilkiisu thawaab buu leeyahay tarkigiisuna ciqaab buu leeyahay xukunkii thawaabka iyo ciqaabka ahaa meel mucayanoo ku tacalluqu u baahan yahay waa laba daliil marka thawaabkiina wax mucayan isku tacalluqu u baahan yaho laga helo war thawaab wax laga helayo gaara ah aan la garanaynin iyo ciqaab wax gaaroo la isu ciqaabaya aan la garanaynin iyadana sax maaha dheen munaasib ma ah wakada kada athawaabu waalciqaabu labaduba cala alficli ay wakada kada cala alficli layska thawaabiyo waalciqaabu cala tarki laysu ciqaabo ay yastadcii mucayanan buu dalbanayaa fa idan sa hadday tahay alwaajibu waaxidun mucayan wey intaa ma caddaday doodooda afartaa daliil qabso marka hadalkaasoo dhan nuxurkiisu wuxuu keenayaa waajibku mucayan inuu noqdo jawaabta dhegeysa marka war waxaa laga murmayo waujiiba waxaa looga jawaabay can awali kan ugu horeeya xasriga aad keenteen waxaa looga jawaabayaa bianna alimtithaala imtithaalka la gutay bikulli waaxidin mid kasta u noqonayaa wa tilka aad soo sheegtaye taqsiimaadkuna mucarifaatun weeye wa tilka aad soo sheegteena mucarifaatun weeye qadiyadda u horeysa wuxuu leeyahay jawaabta aan ka bixinaynaay waxay tahay mucarifaad inay ijtimaacaan mumtanic ma aha waxaan nuxurkaad usoo wadaan kulli ma ahanoo waan ku raacsanna waaxid mucayankaad sheegteenna maaha afartii taqsiimkii kee weeye aadna dhahdeen waxaan doorannay bikulli waaxidin inuu noqdo waxaad ku cilayseen tajtamicu mu'ahiraatun calaa aharin waaxidin may waxaan ka hadlaynaa waa axkaam sharciga cilalka sharciga ana waa mucarifaad ee mu'ahiraad ma aha meeshan cilal ilcaqliya aada la aadeen waad khaldan tihiin bikulli waaxidin weeye mu'ahiraad calaa aharin waaxidinna waa mucarifaad ka asbaab alxadathi tatacadad wax keliyana ku tacalluqdaa wa ka muujibaati luqda qisaasi waa mutacadida sidaa darteed farqigii baa idinka hoos baxay cilalka caqliyada iyo cilalka sharciyada u dhexeeya cilalka sharciyadaa tatacadad liannahaa mucarifaatun walaysat mu'ahiraat madabkii ashcariyadana waan soo maray in badan baan masaladaa soo maray halkii baa lagula noqday horta taa jawaabteeda qabso haddaad tiri afartaa waa kee waa bikulli waaxidin kii mucayinka u socotay maaha haddaad ku cilaysay ijtimaacu mu'ahiraatin calaa aharin waaxidinna waa ijtimaacu sax lakin ijtimac muairaat ma ijtimac mucarifaad waay tusaale ahaan taa kaba soo tagba caalamkani tusida allahu ku tuso ka dilaalati caalami cala saanic soo mucarifaad ma ah samadii iyo dhulkii iyo insaankii kuluhaa mucarifaatu ijtamacat cala atacriifi bidaat illahi wujuudii soo ma mucarifaat qad tajtamic wa hadihi mucarifaat walaysa muairaat markaa horta qabsa jawaabteeda kolba ninkii joogaa waxaad leeda ushayaa u dhiibtee markaana dhegeysa wa cani thaani ka labaad oo ahaa waajib mucayana yastadcii mucayananta biannahu yastadcii axadahaa buu ka dalbanayaa laa bicaynihi laakiin aan gaar ahayn kalmacluuli lmucayani sida macluulka mucayanka oo yastadcii dalbanaya cilatan cillo u baahan yahay min hayri tacyiinin isagoo mid gaara ah isago magacaabanin wuxuu ku leeyahay min jiha kalaamkiinu waa saxiix wa min jihana waa hayru saxiix mucayan inuu dalbanaya waa saxiix fi ljumla laakiin mar marna dhahan ee tani mucayankii wuu yaalaayoo bixasrihaa bilwasfi ow bilcadad bay mucayan horta min wejin ka tahay wa thaaniyan mucayanka uu dalbanayay cilada uu dalbanaya mar walbaba laazim ma aha haddaan jawaab labaad bixinno mucayan inay tahay cilo unbuu dalbanayaa celal kamida oon gaar ahayn saa darteed waajibku xukumku uu ku dhici karaa mucayan bilwaaxidi iyo mucayan bilmajmuuca ninka bilwaaxidi inku maxay u dhahdeen bilmajmuuci baan min beyni majmuucatin baan nili annagube idinku bilwaaxid mucayan bilwaxda ha dhihina wa can ilakhirayni labada hawaabka iyo ciqaabkaana biannahu yastaxiqu wuxuu mudanayaa thawaaba iyo wa ciqaaba umuurin mucayana arrimo mucayana thawaabkood buu buu dalbanayaa laa yajuusu tarku kullihaa dhammaan in laga wada taga ma bannaana walaa yajibu ficluhaa dhammaan in la wada sameeyana ma banaana thawaabka iyo ciqaabka jawaab kaloo ka waadixsan bay leeyihiin darafkan usuuliyiinta ah ee sidan qaba waxay yidhaahdeen ninkii dhammaan la yimaada masalatu thawaab walciqaab markay timaado ama ka wada taga waxaan leenahay laba mid bay noqon la imaatinka ka tegitaankana waa masalo la imaatinkana waa masalo waajibaadkii hadduu la yimaado ima an yaatiya biha cala atartiibi am laa hadday kala horeeyaan kan u horeeyaa waajibka gudaya kuwa kalena naafila wey sida salaadii aada tukatay kadibna aad soo celisaa naafilada haydheh kuwa kale iska sunan wey hadduuba iطcaamkii bixiyo kadib kiswadaa iyo citaaqiisi iyo baabu nawaafil iyo sunan bay noqon hadduu macan sameeyana waxaan leenahay athawaabu muratabun cala alaclaa kan ugu sareeya ugu fadli badan baa laga abaalmarinaya hadduu ka wada tagaa hadday hadday kala hadday kala sarrayso wey hadduu isku mar sameeyo khisaalkani ma kala sarreeyaan mise waa isku wada mid baan leenahay hadday kala fiican yihin oo kala ajir badan yihiin kawa ajir badan baa laga abaalmarin hadday isku wada ajir yihiinna midun baa laga abaalmarin walaa farqa hadduu ka wada tagana calaa adnaaha baa loo ciqaabi kan ugu hooseeya saas saasaad masalahana kaga baxnay qaarkood yidhahdeen tadniib tadniibka waxaa la yidhaahdaa markaad cimaamadda duubato tadniib alcimaama inta yare gadaal loo sii daayay waa la yidhaahdaa shayga shayga mutacaliqa ku ee ku xiran yarahana daba dabayaalle ee daba jiitamayaa la yidhahdaa saas uga jeedaa mas'alo waajibka mukhayarka a la xiriirta isagana daba taalla uga jeedaa qaarkood khaatima yihahdaan qaarkood farcun bay yidhahdaan waana masalo muran badan dhalaysa lafteeda alxukmu xukumka qad yatacallaqu inuu ku tacalluqaa laga yaabaayo la xiriiro cala tartiibi kala hormarin xukumkii mukhayarka ahaa inuu tartiib u waajibaa dhici karta fa yaxrumu ljamcu in laysu geeyay xaraamta ka akli lmudaka xoolo si xalaala loo qalay cunideeda iyo walmeytati baktiga baktiga waxaa un la cuni karay markii kan la waayo ma wajaba cala tartiibi laa yajuuzu ljamcu yaxrumu ljamcu inaad kii xalaal loo qalayna cunto baktigiina ku darto lama ogola isla cunto lama ogola kani goormaa la cuni karaa kan marka la waayo aw yubaaxu jamacii in la baneeyaa laga yaabaa isagood kii tartiibka ahaa jamacan qayb baa xaraam kii muratabka ah jamcu qeyb buu bannaan yahay kalwuduu'i waatayamumi aw yusanu inuu sunno noqdaa la arkaa ka kafaarati asawmi ninkii xaaskiisa maalin ramadaan u tegay kafaaradii ka waajibaysa wey halkan horta mas'alada nooc tashaabuhu ka dhaxaysiinayaa waajibkii mukhayarka ahaa iyo waajibkii muratabka ahaa bictibaar inuu kana khisaal mutacadida yahay dhowra kana khisaal mutacadida yahay jaamicaasuu u keenay munaasabada walidaalika shuraaxdu rag badan way ku ictiraadeen waxay dhahen meeshan takhyiir ma yaalla adeer tartiib baa yaalla kan haddii la waayo waxa la cunaa haddii la waayo baa baktigu bannaan yahay biyo haddii la waayaa tayamum bannaan yahay khisaaru waa muratab qor hore haddii aadan karin soon shahrayni haddii aadan karin sitiina miskiinan quudi soomayn kafaaratu soom ninkii ramadaan xaaskiisii maalinnimaa ku dhaca isagoo soonkii ku jebiya halkaa ictiraadka koobaad ee ku yimid weeye ictiraad labaad baa jiro ay aad uga hadlaano qaarba waxay leeyihiin waxani wax jiraba maaha laysa fi sharci haada abadan shareecadeenna axkaamteenna waxan maba ku jiraba tan yaxrumu ljamcu uu leeyahay khiyaar takhyiirba ma yaallaba meesha bisha takhyiir ma yaalle shartu jawaazi lmeytati alidiraaru waay mudakan in haystaan idiraarba ma yaallaba idan kan marka uu banaan yahay haadaa xaraamun kan markuu xalaal noqonaya kani maba jiraba wax la takhyiirinaya meesha ma yaalo adeer wax mutacadid ana ma yaallo weysada iyo tayamumku waa la jamcin karaa maba jirtay dhehen sharciga oo ka mid maaha weysadii nin biyo haysta wey tayamuna nin biyo waaye wey xaaladda la jamcinaya xaalad ikhtiyaar ay kala maarmi karaan maahe qaybna loo gebagabaysanaya qaybna loo weysaysanaya maaha nin weyse kaamila weysaystooo ka daba tayamumayo waxa laga hadlayo waxay dhahdeen nin weysaysta inuu ka daya tayamumo tawsiikhu lacdaai nadiifati waya dhaheen <laughs> cibaadana ma waxay cibaado noqotaa cinda faqdi ilmaay inta kale cabad iyo awsaakh weya ciidda la ismarmariyo sharciguna ma waxa bidac wey halkaas khisaarul kafaarahana mid hadduu waajib ku dhaco kan la samaynaya waajib dambaba maahay dheh waxaan ka hadlaynaa anaga waajib mukhayaree hadduuba ictaaqii sameeyo inta kale waajibba maaha baraatu dhimatu bari'at fa huwa markuu samaynaya ka gayrihi min annaasi yatasadaq wayasuum meesha waxaa ma yaallay muran saasoo hoo fara badan oo dheer baa tadniibkana ku jira de kitaabkiibaa muran o meel walba murankii ku jiray inaan taabano laga <laughs> maarmaan insha allah mar dhow markaan kitaabka gudihiisa galla muranku waa inaga yaraan doonaa baan rajaynaya almasalatu thaaniya masalada labaad toddobadii masalo alwujuubu wujuubku waxaa loo halkan waa la qaybinayaayo biictibaari waqtihi mudayaq iyo muwasac baa loo qaybinayaa alwujuubu wujuubku in tacalaqaha biwaqtin waqti hadduu ku tacalluqo fa ima an yusaawiya alficla waqtigu inuu la sinma fiima an yusaawiya alwaqtu inuu la siman yahay alficil ay isku jaan go-an yihiin ka sawmi ramadaana wey ramadaan maalinta soddon maalmood baa lagaa rabaa ama sagaal labaatan bishuna intaasay ka kooban tahay laba maalmood ma soomi kartaa ay hal maalin bay ku filan tahay wa huwa almudayaqu waajib waqtigiisii lagu ciriiriyey weeyoon meel uga baday kala badnayn aw yanqusa canhu in waktigu ka yar yahay waajibkuwa ka badan yahay fa yamnacuhu waxaa diiday jiritaanka noocaas man manaca takliifa in laysku takliifiyo oo laysfaro laysku waajibiyo dadkii direebay ee diiday bilmuxaali waxaan dhici karin ilaa ligaradi alqadaa'i ujeedadu qada inay tahay maahane takliifka garadkeeda ujeedadu waa qada laakiin adaal ma aha waxay dhaheen ka wujuubi duhri inuu waajibay cala zaa'ili cudruhu cudurdaarkiisii midkuu zuulay walxaal qad baqaya uu ka hadhay qadru takbiiratin qadar la takbiirsado gabadhii duhurkii in la takbiirsado un ka dhimantaa caadadii ka gooday ama wiilkii wuxuu qaan gaadhay isagoo salaadii qadru takbiira un ka laabanta oo weyse iyo intuu dugtukadaba ka laabnayn ama caqligii wuxuu u soo noqday ama wuxuu islaamay dheh cudurkii maanic min asalaati wa wujuubiha ah calayhi baa zuulay wakti ku filan ficilkeedina maba hadhinba kaa waxay dhaheen wujuubkiisu waa ligaradi اlqadaa'i qeybta saddexaad ow yaziida waktiga inuu ka badan yahay calayhi cala alwujuubi sida duhurkii iyo maqribkii iyo casarkii iyo ceshihii salaadihi awqaadoodii hal salaadii muwasac maxaa lagu gartaa wixii lagaa rabay intaad samayso iyuu waqtigii weli sii jooga aad mar labaad iyo mar saddexaadba samayn kartaa fa yaqtadii wuxuu keenayaa ujeeddaduna kan dambe waya waxa loo socdo waajib muwasaca jira marka wakhtigiisii baa ka badan dhinaca haddii laga eego waa mukhayar wakhtiga ajzaadiisii badnayd mid kastaad samayn kartaa mukhayar weeye marka kii hore kan maxay u kala duwan yihiin kaana afraadda ficilka mukhayar ahayd kanna ajzaada wakhtigiisaa takhyir ku galay waad kala doordooranaysaa kanna wakhtigiisaad kala doordooran kanna wixii aad samayn lahayd baa kala doordooran kan salaadii waa salaadii arkaantii waa arkaantii laakiin waktiyadan keen ka dhigaa weeye khiyaarku kanna waxaad saman lahayd baaba kala duwan kan mise kan mise kan ah lakiin labadaba takhyiir baa ku jira sooma aragtaan halkaasaa murankii muran lamida iman doona marka si uu shabah fayaqtadii wuxuu keenayaa waajibkaasi iqaaca alficli ficilkii in la rido fi ayi juzin qeyb kasta oo min ajzaa'ihi waktiga qeybihiisa ka a maxaad saa u khiyaar uga dhigtay kii la doona in la samayn karo licadami awlawiyati lbacdi qaarkeed qaarka kalaan waxay kaga ka mudan yihiin jirin waajibkii waktigan oo dhan buu leeyahay kan waa in la sameey may kan dhexa waa in la sameey may kan waa in la sameey waxaad ku rajaxday kan keliya ku khasistay kan wixii waxay ku kala leeyihiin haddaan jirinna oo wakti waxaad ku kala rajaxda malaha laha tarjix bilaa murajix baa ka dhici marka kaana lama ogol wa qaala almutakalimuuna waxay yidhaahdeen yajuuzu waa bannaan yahay tarkuhu waajibkii in laga taga fil awali wakhtiga qaybihiisa hor oo dhan bisharti alcasmi inaad qasadood go-aansato inaad samaynaysa fi thaani qaybta labaa shardiga haddii la helo wa ilaa haddaynan saas ahayn la jaaza tarkul waajibi baa banaanaan lahayd bilaa bedelin isagoon wax lagu bedeli jir qolada waxay dhaheen sax wakhtiga hore waa laga tegi karaa ka dambana waa la samayn karaa laakiin waa in awalka wakhtigu wujuubkii soo galay wujuubkiina yamtaddu wuu jiitamayaa ilaa akhiri اlwaqti zamanku waa min alacraadi waasifaati zamankan waa baaqi aan leenahay daqiiqadarkan salaadii lagu samayn kara zamanka jiray iyo salaad labaad zamanka la samayn jiray kani kii hore ma ahe waa mid cusub oo mutajadida lianna alcarda laa yabqaa zamaanayn masaladii mantiqeed baa kusoo galay maqulaat alcashar markay qaybiyeen sagaal waa acraad iyo sifaat midda jawharkaana waxaa weeye jawhar iyo daata wey acraadkuna waxay yidhaahdeen alcardu laa yabqaa zamaanayn maxay dhaheen masalada saad u fahamto midabkaagu kii aad ku dhalatay maaha kii casarkii aad lahaydna hadda maaha laakiin yatajadad yakhlufu bacduhu bacdan yatajadad laakiin dadku markay korka ka eegaan isagii una dhihi jiray moodayaan zamankuna waa sidoo kale zamanka qadarka salaada la sameeya waa juz juska labaadee haddana salaad kale la samayn kara waa zaman jadiid oo mutajadida zamankii hore la samayn karay haddaad waajibkii ka tagto bedelna aadan samaynin nin waajibkii dayacay baa tahay tarku lwaajibi bilaa bedelina laa yajuuzu wa minhaa wajaba alcazmu ayib qawi haddaan cazmigii ishkaalka iman doona waxaa weeye ayib zamankii hore cazmi baan sameeyey bedelka ah zamankii labaad baa soo galay qadarkii baa dhammaaday zaman saddexaad baa soo galay ju saddexaad ilan yatajadad bay dhehe laa yabqaa zamanayni bay dheheen isnama casmi labaad ba la imanaya oo meesha halka laga soo geli doona way jawaabtii mura niyada inaad qasadood ku talagasho waan samayn doonaa marka kaasaa bedel ka noqon karay dheheen halkan mutakalimiintu u tiiriyey raazi iyo rag lamida ah. iyo cabdulwahaab almaaliki akharu shaaficiyay u tiiriyeen waxaa hadalkan kaloo rajaxay rag badan oo shaaficiyada ka mid a ah. abulxasan ilmaawardi fi lxaawi uu ku rajaxayaa nawowina fii sharxi lmuhadab salaada marka waqaadeeda labadaba ka hadlayaan casmigu huwa saxiix iyo huwa asaxu iyo bay wada leeyihiin iyo rag badanoo lamida ah baa halkaa maray casmigii isagu laakiin mutakalimiin keli u tiri warudda waxaa looga jawaaboo lagu radiyey laba wej baa lagu radiyey kow biana alcasma qasadka iyo ku talagalka inaad dib ka samaysaa low saxa saluuxa hadduu u suubada bedelan inuu waajibkii bedel ku noqdo lata-adda alwaajibu bihi waajibkii baa ku gudmi lahaa waxaan naqaanaa wixii lagaa rabay bedel buu yeeshaa bedelka haddaad samaysana kii hore ugu dhacaa hadduu casmigu bedel noqon karo booskii waajibkuba geli lahaa buir laakiin waxaan isku raacsannahay ma geli karo falaa yasluxu bedelan marka waajibkii booskiisi ma buuxin karo ciidda gebagabaysigu soo weysada bedel kama soo booskeedii ma buuxiso mase cala alkhufeyn soo dhaqitaankii lugaha bedel kama waxaa la yaqaanaa qaacidadu wax wixii bedelkaa booskiisuu buuxiyaa casmigu waa bedel booskiina ma buuxinaya isma qabanaysa dee naga daaya hadalka isma qabanayso inuu bedelkii weli lagaa raba waajibkiina waan isku raacsanna kanaa bedelka ana waad leedihiin booskiisiina ma buuxin kara dee labadaa isma qabanaysa ka daayidheen ko mid labaad jawaab labaad wa biannahu shaaniye low wajaba alcasmu hadduu waajibi lahaa fi ljuzi athaani juska labaad qeybta labaad ee waktiga latacadada albedelu bedelkii mutacadid buu noqon lahaa juska thaalidkaana casmi kalaa waajibi lahaa juska thalith kaana casmi kalaa waajibila aduu waqtigii salaadu haysatay inta jeera la samayn kara ajzaadeeda u qaybi duhr iyo casr misaa ka soo bixi jus kasta ilan cardula yabqaa zamaanayni weeye juskan wadbad casmi aad la timid kanna casmi aad la timid maxay bedel ka wada yihiin halkii salaad hal mubdel isagoo bedel laga yahay bay boqol bedel soo baxaysaa de wa haadaa mumtanicun baailu wey fa batala ijaabu isagana halkaa meesha isaga reeb isagan wlibaanahu low wajaba alcasmu fi ljuz thaani hadduu waajibo latacadada albadaru waa waajibi lahaa tacadutira yeelan lahaayo juz thalith iyo raabic iyo khaamis iyo casmi mar walba waajibi lahaa kan casmi waa waajibay meel dhig bedelna kii labaadna casmi bedelaa waajibay kii saddexaadna casmi bedelaa waajibay kii afraadna casmi bedela afar bedel baan haynaa walmubdalu waaxidun waay taasaan kaga jawaabnay ui waa minaa shaaficiya haddaan waxaa naga mida man qaala dadiri qowl labaad wey kaasi waa madhabkii hore waa muwasacu waa mukhayar fi ajzaaءi اlwaqti wey laa yuqaalu yajibu fi awalihi walaa fi akhirihi fi lasaalati lisabab inuu yimaado waa gaar qola waxay dha man qaala wax yidhi baa kamid ah shaaficiyada yakhtasu wujuubku wuxuu gaar ku yahay bilawali waktiga qeybta hore ayb qeybta hore juska u horeeyuu waajib yahay baa nidhi haye wa fi lakhiiri qeybta dambana qadaan way waajib waktigiisii tegey maxaad ku taqiinay qadaa waayo kuwa kale qadaa uusan dembaabaynin weeye dhe marka qolaasaa tiri inta u horeysaee salaadii la samayn karaa waktilwujuubkiya inta ka dambaysana waktigiwujuubkii wuu tago walcardu laa yabqaa zamaanayni weeye fa qadaaun halkaa geli qolaasaa tiri buuhi annaga shaaficiyada naga mida in ay leeyihiin cid shaaficiyo warkaa tiri lama garanayo shaaficiyada oo warkaa tiri lawaabay lahayd wa qaalat alxanafiyatu waxay tiri yakhtasu waajibka wujubka wuxuu ku gaar yahay bilaakhiiri waktiga intuu u dambaysa lianna mutafiquuna fi lakhiir marka lasoo gaaro inay intan tatacayan wa fi lawali inta hore ka sameeyeyna tacjiirun horumarin wayay yihahdeen zakada soo qabla sana sanatayn lama horumarin karo wayasqutu lwaajibu kadalika awalu lwaqti waa tacjiil bay yihahdeen marka wa min hunaa xanafiyadu salaadaha qaar hadday aakhirka ka tukadaan hala yaabina madhabkiinu saa noqda casarka iyo subax oo kaleetiyo hala yaabina halkan ma akhadkii waa kan waa tacjiil tacjiilu zakaad ma laazim ba maya ka soco wa qaala alkarkhiyu wuxuu yidhi oo min alxanafiyati ka mida waay alaatii ninka la yimid fii awali اlwaqti bilowga waqtiga in baqiya hadduu kusii jiro calaa sifati اlwujuubi sifadii waajibka u ku noqon lahaa yakunu wuxuu noqon maa facala wuxuu sameeyey waajiban buu noqon wa ilaa naafilatan kaba sunu noqon buu leeyahay qofkan mukalaf baad ahayd awalulwaqti baad samaysay haddaad mukalaf sii ahaato ilaa aakhiri lwaqti waxaad samaysay waajib buu noqon xaddu takliifkii baad ka baxday waad dhimatay wuu waashay qofkii sunaad wuxuu sameeyey sunu noqon waayo waxaad samaysay tacjiil buu ahaa intaasuu ku daro xanafiyada kale la dheeriya ixtaju xanafiyadu waxay dariishadeen masumuuna dheh yakhtasu wujuubka bilakhiiri wa fil awali tacjiirun maxay xujo ka dhigteen ixtajuu waxay deliishadeen oo xujaysteen biannahu ficilkan wujuubkani low ficilkani low wajaba hadduu waajibo fii awali waqti waqtiga awalkiisa lam yajuz ma banaanatin tarkuu xilligaa u waajiba in laga tago awalwaqti waajiba haddaad dhahdaan tagitaanka awal waqti ma banaanaadeen laakiin way banaantahay awalki in laga tago ijmaacan awalka inaan laga sameyn way bannaan tahay ijmaacan ijmaaceenna awalka in laga laba mas'ala haddaba isu keen waajib lagama tegi karo awel waktigiina waa laga tegi karaa ijmaacan inuusan awal wakti waajib ahayn baa ka dhalanaysa dheh falam yabqa ilaa akhir lwaqti akhir waqti keliyaa soo haray bay yihahdeen qulnaa waxaan idin ugu jawaabnay hadda annaga iyo ragga iyagii sidaan qabaynahay almukallafu baa mukhayarun la kala khiyaar geliyey bayna adaa'ihi inuu sameeyo fii ayi juz'in qayb uun min ajzaa'ihi ka mid a qayb kastaoo qaybihiisa ka mid a waa waajib laakiin mukhayara qaybtaa rabta samee baa la yidhi lidaalika qulnaa waajibun qaydka awali waqti aana maanan ku darin idinka dee awal waqti taa ku dartaan sankaan naga gelinin waa waajib mukhayara baan idin leenahay bayna alajzaai alwaqti ta macnaheedu muxuu ka dhigan yahay waajibkii mukhayarka bayna alafraadi alficli aada ogolaydeen buu lamid yahay oo bayna ajzaa'i alwaqti wey marka waa inaad ogolaatan isagana waxba hanugu dhibina wey bahashaas farcun almuwasacu qad yasacuhu alcumru waqti muxadar inu waa laga yaabaa waqtigiisu cumriga inuu noqdona waa laga yaabaa cumriguna waasa noqdo kaalxaji wa qadaa'i alfaa'iti wixii kaa tagay in la qadeeyo cumrigoo dhan wey xajkana waa muطaalab cumrigoo dhan oo xajku mucajal maaha cala alfawri maaha iyaga cindahu falahu taakhiiru inuu dib dhigu leeyahay maa lam yatawaqac hadduunan filaynin ama maa lam yadunna yatawaqac yadunna buu ujeedaa hadduusan dhannigiisu noqonin fawaatahu inuu ka tegayo in akhara hadduu wakhtigaa kadib sii dib dhigo sabab likibarin da iyo waayeelnimo aw maradin ama xanuun awn awd liqisaasin qisaas qisaasay oo kaleet wax lamida intan cumuuman wax khilaaf badan kama jiro ilaa qowlahu likibarin likibarin fuqaada shaaficiyadu waa diideen oo waxay dhaheen hadalkani wuxuu ku salaysan yahay ninku waa yeelka iyo dhallinyaradu inay kala duwan yihiin oo qofkii ay waajib ku noqonayso inuu haddaba sameeyo hadduu waayeel da-a noqdo hadduu ka tagana waxaa ka dhalanaysa mas'aladaas uu soo ciriiriyamaye ka tegitaankeedu cisyaan buu keenaa hadduu ku dhinto isagoon samayna yacsi bay keenaysaa halkaa waxaa laga fahmaya dhin hadalkiisa inuu ninka dhallinyaradah ah uusan caasi ahayn hadduu ku dhinto walaysa kadalika almadhab bal hum cusaatun mutlaqan qofkii waajibkii sidaa ahaa dhintay isagoon samaynin sheekhan kabiiran aw shaaban fa huwa caasin hadalkan likibarin lagu khasisayna cisyaanku kabiiru siniga ninka waayeelka inuu khaas ku yahay tilmaamayaan walidaalika ereygaa likibarin badankood ma sheegin fuqahada usuuliyiinta shaaficiyada markay masalada marayaan limaradin wanaxwi bay dhahaan almasala athaalitha masalada saddexaad way kooban tahay iyadu yahay alwujuubu halkana waxaa laga fiirinayaa waajibkii biictibaari man yafcaluhu yajibu calayh ma mucayan baa mise waa hayru mucayan fardu cayn iyo fardu kifaayah baan gelaynaa marka haddan alwujubu ima an yatanaawala inuu shamliyo kulmiyo kula waaxidin mid kastaba qof kastaba ka salawaati alkhamsi weeye aw waaxidan mucayanan ama hal qof oo keligii ah uu waajib ku fuulo ka katahajudi khasaaistii nabiga ka mid ah wa yusamaa labadaba fardu caynin baa lagu magacaabaa qof kasta haddii laga rabo iyo waajibkan hadduu khasaaista nabiga ka mid ahaayo isaga keliya laga rabo fardu cayn wey aw hayra mucayanin ama qof aan mucayanin gaar ahayn wuxuu waajib ku noqday qof aan gaar ahayn waagii hore waxaa mucayan aan ahayn ficilka waajibaya haddana cagsigeeda waxaan mucayan ahayn cidda uu ku waajibayo kal jihaadi wey wa yusamaa farda kifaayatin baa lagu magacaabaa intan filjumla waa musallam ilaa mithaalka tahajudka maahane tahajudka muran badan baa ka jira inuu khasaaista nabiga wujuubu tahajud inuu khasaaista nabiga min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka min alkhasaa'isi inay tahay baa muran badan ka jira fuqahada shaaficiyada nasi shaafici waxay soo naqilaan inuusan khasaa'ista ahayn oo dadkana waajib ku hoy ya ayuha almuzamil iyo ayuha almudathir iyo fatahajad iyo markii la nasakhayna isaga iyo laga nasakhay marka tamhiilka inuu ka daayay ahayd bay leeyihiin kuwa badan oo fardu kifaaya a jire khasaais badan oo nabigu lahaabaa jire hadduu khasaaista rabo kuwa mutafaqa inuu keena ahayd bay leeyihin adna waxaad dhahdaa un sidii maraaqi sacuudku ku yidhi washa'nu laa yuctaradu lmithaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu halka ka bax ka mulqudheh marba hadda dhici karto culimana qabaan saa u daadheh fain dhanna hadduu maleeyo madiisa qaalibka fain dhanna hadday malaysaa kulu daa'ifatin koox kasta ana hayrahu dad kale facala inay sameeyeen saqata cani lkulli dhammaan waa ka dhici lianna insaanka dannigiisa qaalibkuu mukallaf ku yahay meel baa qof ku dhintay dadka xaafadaa joogay inay dad meeshaa joogay inay sameeyeen haddaan u malayno waajibkii u istaageen kafa iyaguna hadday maleeyeen dadka innagaa inaan samaynay waajibkii u ka dhici fayasqutu can ilkulli lianna wujuubku yatbacu danna waqad xasala danna wain danna hadduu maleeyaan kullu daa'ifatin annahu waajibkii lam yufcal lama samaynin wajaba qolo kasta uu ku waajibi maxaa halkaa ka garatay hadday qolo malaysa in la sameeyey qolona aynan malaynin in la sameeyey inaan la samaynin malayso kuwana in la samaynin maleeyin ku waajibi kuwana uu ka dhici qismada halkaasaad inta dhiman kasii garan kartaa almasalatu araabica masalada afraad wujuubu shay muطlaqan yujibu wujuuba maa laa yatimu ila bihi wa kaana maqduuran wujuub lmuqadimaat weeye warkeeduna aad buu u dheeryahay waan ka gaadhaynaa insha allahu tacaala ilaa furuucda malaa yatimu lwaajibu ilaa bihi hal huwa waajibun am laa waajibkii lagaa rabay waxaa la-aantii uusan saxaynin ama taam noqonaynin isagana waajib miya mise ma ah halkaa weeye muran ku soo dhowow iyo aqwaal madaahib wujuubu shayi shaygii inuu waajibo mulaqu shaygii waajibay mulaqan isagoo mulaqa mulaq wuxuu uga jeedaa lama socdaan naskan waajibiyey ma raacinin muqadimaadkiisi inay waajib tahay iyo inayna waajib ahayn ee nasku kama hadlin waajibkan mulaqan waa la waajibiyey isagoo keligiiah muqadimaadka xukumkeediina lagama hadlin haddii muqadimaadku waajib ma aha la yihahd waaba la cadeeyey haddii waa waajib la yidhahdana waaba la cadeeyey haddii muqadimaadkiina laga aamusay waajib mutlaqa waay kow yuujibu wuxuu waajibinayaa wujuuba maa wuxuusan dhammaystiraynin inuu waajib yahay ilaa bihi isaga la-aantii isaga maahane oo wa kaana ahaaday maqduuran mid la awooda labadaa shardi inuu mutlaq yahay waxana maqduur yahay wax la awoodo labada haddii la helo muqadimaadkii waa waajib wahay saddex madhab weeye madhab waa midkan madhab الthaani qiila waxaa la yidhi yuujibu sababa buu waajibiyaa duuna shardi laakiin shardiga ma waajibiyo madhabka haalidka wa qiila waxaa la yidhi laa ma waajibiyo fiihimaa fi shardi walaa fi sabab shardi iyo sababtoona ma waajibiyo waxaan naskani buu waajibiyey muqadimaadkii asbaabta iyo shuruuda ahaa ma waajibinaya salaad baa lagu amray amarkaa lagu amray weyse la-aan ma asaxaysa sharcan hal yajib ma ku waajibiyey amar kasar lagu amray bishay hal huwa amru bimaa laa yatimu shayu ilaa bihi kalamri bisalaati hal huwa amru bilwuduu'i alamru bilxaji hal huwa amru bisayri alamru bisalaati hal huwa amru amru bisatri alcawrati haddaan dhahno maa laa yatimu lwaajibu lmutlaqu ilaa bihi wa kaana maqduuran kaana waajiban amarkiibaa kulansanaya baan nidhi qolo waxay dhaheen waxyaabahan muqadimaadkaas asbaab iyo shuruud baan u kala qaadaynaa asbaabtu wuu waajibiyaa shuruudtana ma waajibiyo qolna waxay dhaheen laa asbaab walaa shuruud wuxuu waajibinaya lama arko lana waxaa noo daliila annaga qowlka iyaga madhabka u horreeyey waxaa noo daliila anna takliifa in la isku kalifo waajib la ysaga dhigo bilmashruudi camalkii shuruudda lahaa duuna shardi shardigiisina aan la isfarin muxaalun mustaxiil wey wax dhici kara maaha waa mutanaaqid buu yidhi istixaaladana tanaaqud bay ka timid tanaaqudku see kaga yimid waxaan samee baan ku yidhi salaadii weyse la-aanna weysadiina waa shardi la-aanteedna ma asaxayo takliifkii imtithaalkii ma taam noqonayo weysena kuma farin waajibkuumahaan ku yidhi waxay ka dhigan tahay kii kama tegi kartid salaadii lagu diray iyadiina weyse la-aan kaama asaxayso weysadiina waad ka tegi kartaa waysada waad ka tegi kartaa la-aanteedna kaama ansaxayo kaana waa lagaa rabaa marmatanaaqida waya dheheen iijaabu taxriimu tarki wa tajwiizu tarki waya dheheen labadaba waxaan shardigiisii la-aantii uusan ansaxayni waad ka tegi kartaa isaga waad ka tegi kartaa ka dhiganta isagii waa qasab inaad samayso shardigiisina waad ka tegi kartaa tanaaqud weyay dhehnimaya tarku shardi yast wuxuu ka dhigan yahay waad ka tegi kartaa ka asixi maayo waa in inaad samayso ruuxa mustaxiil weya naga daaya dhehen shardiguu keenay sababka iyo shardiga daa'iman sababkaa ka xoog badan haddiiba shardigii sidaa noqday sababku anbaabi owlaadheh marka mar hadduu kaa daliil u keenay sababkana anbaabi owlaadheh ictiraadun cala aljawaabi soo suxbata muuna bixinin qolihii ictiraad bay keeneen waxay dhaheen yakhtasu wuxuu gaar ku noqon karaa biwaqti wujuudi shardi shardigii markuu joogo mukalaf mashruudkii camalka ah waxaad ku noqonaysaa ay lima laa yakuunu kadalika maxaan maxaa diidaya inaan dhahno mararkano kale wuxuu ku leey maxaa diidaya inaan dhahno amarkii mashruudka ku amray salaada wuxuu mashruudkii waajib kugu noqonayaa markii ay weysadii iyo satru cawrihii joogaan ee kuu soo waafaqo adoo weyse qabo satru cawra laakiin labadaa markaynan joogin kuguma aha haayatuhu amarkii waajibiye salaada iyo ficilkan mashruudka waa muqayad biwujuudi shardi laakiin taqyiidkaasi min jihati adigu inaad la timaado maaha min jihati tawaafuq inuu ka dhaco wey amarkani hadduu kugu soo aado adoo weyse qabinna wujuub maaha hadduu soo aado adoo weyse qabana cindaha yajibu lmashruudu iyo wuxuu waajibinayaa iyo ma waajibinayee isagaa waajibaya markii shardigii isagu sidiisa u joogo halkaa w meesha laysku hayo saa maan dhahna buu yidhi qulnaa waxaan idhi khilaafu daahiri wey daahirka naskii camalkan waajibiyey inuu kugu waajibiyey in maalaa yatimigui joogiy inaadan joogin ma kala qaadin inaad kala qaadaan waa khilaafu daahiri nasi wey qiila waxaa la yidhi saa haddaad dhahdaan warkiini idinkaa waxaa wax ka hor imanaya sameeyey ijaabu lmuqadimati muqadimada waajibinteeda aydan sidoo kadaalika iyana sidoo kaleeto wey waa khilaafu daahir waayo lafdigii naskan waajibiyey waajibinta muqadimada laa yaqtadiiha lafdigii kama muuqato ha halkaan iska diidanay haddaan idin garanay weeye jawaabtu qulnaa waxaan idhi laa ay laa nusalimu inay khilaafu daahir tahay idinkamaa nan aqbalin waa idinku diidnay oo maxaad noogu diideen khilaafu daahirkii baan idinka dhadhacsanay ma horta khilafu dhahir maxaa la yihahda khilaafu daahirkii baan idinka dhadhacsanay khilaafu daahirku laba mid weeye wax lafdigu yaqtadiihi qofkii diida oo ka saara meesha ama lafdiga shay yadfacuhu wuxuu diidan yahay soo geliyaa khilaafu daahir la yidhahdaa haddaba cindanaa halaatha xaalaat maa yaqtadiihi lafdu maa yadfacuhu lafdu maa laa yaqtadiihi walaa yadfacuhu waxay dhaheen saddexdaa xaalo lafdigu maa yaqtadiihi wamaa yadfachu waa khilaafu daahir nafyu maa yaqtadiihi wa idkhaalu maa yadfacuhu ama ithbaatu maa yadfacuhu waa khilaafu daahir laakiin ithbaatka maa laa yaqtadiihi walaa yadfachu khilaafu daahir maaha saa darteed muqadimaadku lafdiga laa yaqtadiiha nacam lakin laa yadfachu aydan idan inaad tidhaahdaan ithbaatkeedu waa khilaafu daahir daahirka khilaafkiisiibaa idinka idinka lunsan wa arji suurada inay waadec tahay halkaasaa la isla gaadhay tambiih waxbaa lagugu baraarujinayaa muqadimat lwaajib waajibka hordhiciisan aan ka hadlaynahay ima an yatawaqafa calayha waajibku inuu ku taagan yahay wujuuduhu jiritaanka waajibkaa ku salaysan oon kaga maarmin sharcanka sharci ahaan kalwuduu'i lisalaati wey waa nooc muqadimada ka mid a ah aw caqlan ama caqli ahaan buusan oga maarmin sharci maaha kalmashi ama say badankood lafdiga dhahan ka sayri lilxaji in loo socda wey halkanaad joogtaa inaad xajida ma suuragal ba soconin oon aadin caqligii baa keenaya sayrku haddaba sharci ma ahane waa waa caqli aw ilcilmu bihi in la ogaado ay biwujuudi lwujuubi waajibku inuu jira inaad og tahayna kal ityaani bilkhamsi shantiiba inaad la timaado sida lagu faray idaa taraka waaxidatan hadduu ka tago waa nasiya halmaamo salaadihii mid baa kaa tagta tayhadna ma garanaysid inaad ogaataad u baahan tahay waajibkii kaa tegay inaad la timaado waa inaad shantaba keento inaad ogaatood xaqiijiso cilmigaasna waa muqadimaad iyo wa satru shayin min arukbati inaad asturto lisatri alfakhidi intaasoo dhan muqadimada waajibkan ka hadlayna soo wada gelayaan wey muqadimatulwaajibkaan hadda ka hadlayno intaasoo dhan wey furuucun saddexdan farac baan ku daraynaa insha allahu tacaala alawalu kan hore furuucdan waxaa loo keenay labana ujeeddaa loo keenay midka saddexaadda ujeeddo kalaa loo keenay labadan hore waxaa loo keenay inay muqadimaadkii waajibka ahaa yihiin laakiin ay dhici karta inaad ismoodsiisa inaynan ahayn marka wejka ay ku noqdeen in lagu bayaaniyo saddexaadna waxaa loo keenay inay dad ismoodsiiyeen inuu muqadimaadkii kamid yahay lakiin uusan kamid ahayn ka koowaad wuxuu yidhah lawalowkan hore low ishtabahad hadday ku darmato ay ku gedisanto ay ku khaldanto almankuuxatu naagtii la qabay biljnabiyati midaan la qabin xarumataa labadu way xaaraan bay noqon xaaskaaga iyo kuwii kalead kala garan weyde tii aad qabtay iyo ti aadan qabin baad kala garan weyde wartay ahayd tii aan qabin midun ma iskaga bilaabi kartaa maya calaa macnaa anahu yajibu lkaf calayhi waxaa ku waajiba alkafu canhumaa xarumataa waxaan uga jeednaa bimacnaa inuu ka wada fogaado ka wada dheeraadaa waajib ku ah xagee ka soo gashay haweenta ajnabigaa alkafu canha waajibun walaa yatimu ilaa bilkafi can zawjati can ilmankuuxati wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi halkaa ka geliya horta wejkaasay masalada ka soo gashay athaani faraca labaad low qaala hadduu yidhahdo xidaakumaa labadiina midood daaliqun waan furay xarumataa way xaaraam noqon takliiban lilxurmati baan qaalib yeelaynaa walam yucayin midiin baa furan buy manausan magacaabin lama kala garanayo tii furayda xaaraanta ka ahayd iyo tii xalaasha wahayd xarumataa bimacna alkafi way wallahu tacaala ilaahay wuu ogaa annahu sayucayinu ixdaahumaa inuu cayini doono iyo in kale laakiin lamaa lam yucayin markuusan cayinin lam tatacayan isaguma caynoobin okay waa mubhama muطalaqadii mubhama wey waxay shabahdaa ajnabiyadii iyo mankuuxadii laakiin mid ajnabiyadunbaa midna ajnabiye ahayd midna asalkeedu midna muطalaqata iyadana naagtii aad furtay haddaan lama caayimin mid baa xaaraankaa tii xaaraantayd ma iska dayn kartaa siday iskaga dayn kartaa laa yatimu ilaa bilkafi canhuma wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi lianna alkafa can ilxaraami waajibu wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibu athaalidu ka saddexaad azaa'idu waxa ka badan calaa maa yanطaliqu calayhi اlismu magacu wuxuu ku dhacaya wixii ka badan oo min almasxi ah hayru waajibin weeye wailaa lam yajuz ma banaanaadeen tarkuu ka tegitaankiisa faracan waxaa loo keenay camal baa la isu diray masaladan si kalaa looga hadlaayo alictibaaru biawaa'il اlasmaa'i laa biawaakhirihaa iyo aqalu maa yutluqu calayhi اlism iyo masalada la yihahdo wey hadda ka masale ahaan looma baxdinayo madhalkay halkan la leedahay waxaa weeye waxaa lagu yiri qadarkaa samee qadarkii in zaa'id aad ku dartay inta zaa'idka waad ka tegi kartaa soo maaha mardii laga tegi karaa waajib maaha qolaa waxay yidhahdeen waxaa la radinayaa qowlleh waa waajib kayf maxaad waajib uga dhigteen bal sawir wejka waajibka waxay dhn qofkan camalkan asalkiisu waa waajib wuu sameeyey intii iyo ka badan qadarkeebaa mucayanaho waajibkii ka baxsan kan wuu noqon karaa kan wuu noqon karaa kan wuu noqon karaa qaybta waa noqon kartaa sooma mid kasta waajibki waa noqon karaa walaysa libacdiha miizatun cala alaakhar mid midka kale wuxuu kaga dheriyo kanna waajibkaa fuliya kanna waajibkii maha dhada mala hadday intaba mid walba waajibkiina fulin karo magacii waajibkaa way wada qaadanayaan waa wada waajib dheh iyo maya in waajibi iyo in zaa'idon waajib ahayn oo laga tegi kara bat inta laga tegi kara ii magacaw itus waa intee intan oo intan haddii laga tagana halka way horta morocco isaga <laughs> wuxuu u keenay walow aanaan magacaabi karin qadarkii laakiin qadarka zaa'idkaa fil asli waa laga tegi karaa markay soo dhammaystirantay intii ka dambeysay baana zaa'ida intaa waajib ma aha dadka ismootiyaye waajib mid walba wuu noqon karaa ee waajib baan wada dhahaynaa yiriyow qowlkaasi maaha masalada inuu meesha ka saaro ayuu u keenay maxamay salaadii waa la joogaa halkaasaynu ku daynaynaa caawa